asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu walaalaha daafaha dunida naga dhegeysanaya kuwana ayna daawanayaan maantay waa maalin sabti ah waa labada duhurnimo iyo minneapolis waa barnaamijkii ila tali aan kula taliya talama qaadanaya saaxibul fadiila sheekh maxamuud sheekh xasan abudalxa xafidahu llahu waracaahu barnaamijku ala wuxuu idinkaga kala yimaadaa magaaladan aan ku noolahay sol lake city utah denmark saaxibul fadiila sheekh maxamuud sheekh xasan abudalxa minneapolis engineer mukhtaar ohio colombos abu qawzan toronto canada abu dacwa barak allahu fikum saaxiibayaal dhammaantiin aad iyo aad id umahadsantihiin waxaan hadda jecelahay si kal iyo qalbi nugul iyo jacayl aan la soo koobi karin oo aan u hayno saaxibulfadiila sheekh maxamuud sheekh xasan abu dalxa xafidahu llahu wa sayidii falyatafadal mashkuuran wa ma'juura alxamdu lilah wa usalli wa usallimu calaa rasuulihi wa xabiibii wa mustafaa وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أحبائي في الله أحبكم في الله حقيقة برنامج كان إلى التالي وانكولات لنا تلما قادا وبرنامج عن إسلاهي بلشدة وحبضا أن يكبد لياه الله لو حنوي دين يا ضدك اسكسو دبرده أسو تشيده هبين يا مالنبا ilaahay subxaana wa tacaala inuu fi dunya waalaakhira labaduba waxay jecel yihiin oo janno ugu weyn tahay adduunyadana sacaado iyo liibaan owlaad baari iyo zawjaad wan wanaagsan arsaaqad waasica ilaahay subxaana wa tacaala inuu abaal ooga dhiga allahuma aamiin caawan isleehay muddo bil ah oo bishan hadda soo soo bisha muddo bil ah fasaxa baan geli doonaa insha allahu xaggayga safar igu soo kordhay austraaliya insha allahu tacaala haddii alla raalli ka noqdo waxaan ku soo yardaahay oon daqaa'iqa idinkama soo daahi jirin aadinku soo daahay waxaa jirtay dhibaatooyinka muslimiinta ku dhaca aad bay u fara badan yihiin qofka maanta fiiriyaa dhibaatooyinka muslimiinta ma qudus iyo baytulmaqdis buu fiiriyaa ma burburka ummadda muslimiinta cumuuman ku dhacday ku dhacday maxay filistiin dhibaatada haysata liibiya dhibaatada ku dhacday ciraaq ee burburisay dhibaatada ku dhacday yeman ee xataa al'aan taagan dhibaatada ku dhacday shaam bishakli caam dhibaatada ku dhacday soomaaliya dhibaatada ku dhacday xataa masar ma dhinacaas buu qofka muslimka ah maanta fiiriyaa ma wuxuu dhibaatada ka eegaa jaanibka ku aadan jaanibka ku aadan miyuu ka eegaa iskhilaafka iyo ismaandhaafka muslimiinta dhexdooda yaalla ma halkaasuu fiiriyaa xaggee maanta fiirisaa ma waxaad fiirisaa dhiigga macnola-aanta ku daadanaya ee bulshada dhexdooda maanta dhexdeeda yaacaya miyaad fiirisaa xaqiiqatan qofka muslimka ammaanta ah wuxuu isleeyahay allaahu almustacaan walaa xawla walaa quwata ila billah gabadh gabdhaheenna ka mida soomaaliyeed oo faa'iza faa'iza waddani loo yaqaan turkigana joogta rur ahaantii dhibaatooyin aan la koobi karin oo jirka ka soo gaadho oo aad u adag gabadhaasoo baambarka wallaahi laga bedelo oo wiil walaalkeeda uu ka bedelo oo maxaa la yidhahdaa iikeen buro ay meelo khatara ka soo baxeen oo qaarkii dambe luga aan lahayn gabadhaasoo maalmahan aada ugu jirtay social mediaha <clears throat> oo dadka soomaaliyeed u dhawaaqanaysay ayaan ka seexan waayey runtii gabadha dhawaaqeeda sidaa daraaddeed baan waxaan ugu yeedhayaa dadka muslimiinta ah dadka imaqlaya dadka damiir kale dadka wax garanaya dadka nicmada ilaahay ku shukrinaya inay gabadha ka warqabaan gabadha istanbul bay joogtaa xawaaladaha jira u dhigi kartaa nin kale wiil kale iyo cabdilfataax cabdilfataax abaal oo mataqaanaa amaal yacni amaana ayaad u dhigi kartaa walaalayaalow ilaahay dartii baan arrintaa idinka codsanaya weliba qolkan khayrka lagu yaqaano arrintaas iyada hadda amalihi hadda wax aruuriya oo arrintu maamul bay leedahay oo weligay iskama soo dhexgelin qolka anoo wax weydiinaya laakiin waxaanun oga jeedaa cabdullaahi xaaji iyo ragga maamulka ah inaan maxaa la yidhahdaa ii keen arrintaa risaalada aan gaadhsiiyo oon dhaho ilaahay baa idinku dhaariyey gabadhaas wax u qabta oo aan u qabanno oo gabadhaa ha la caawiyo cid kastow gooni ahaan iyo qol ahaan intaba intaasaan idinka soo daahay walaalayaal caawa oo anigoon weligay life gelin maxaa la yidhahdaa facebook aan caawa gabadhaa daraaddeed walaalayaal u galay ilaahay waxaan u weydiinayaa ayada iyo muslimiinta oo dhan inta dhibaataysan inta hooyo ooyeysa inta dhaawaca ah iyo inta baaba'san iyo inta gaajaysan inta lugahoodii weyday inta indhahoodii weyday iyo inta arsaaqadiba ay aad ugu adag tahay qof walba dantiisa iyo baahidiisa iyo xaajadiisa ilaahay inuu u dhib yareeyo gabadhaana ilaahay waxaa nooga baray si khaas ah walwalka iyo walbahaarka haysta inuu ka qaado qof kastoo wax ku bixiyana ilaahay inuu awlaaddiisa ku xifdiyo carruurtiisana uu ku ilaaliyo musiibooyinka wareegayana ilaahay inuu ka ilaaliyo inta ayaan jeclaan lahaa caawa walaalayaal inaan idinla wadaago maadaamaan baahnay baan diidayaa kelimo kaloo dheer inaan galo waxaan ku soo wareejinayaa kelimada iyo mayga iyo daadihinta barnaamijka walaalaha qiimaha badan ee agtayada ka qadarinta ka mudan ee qalbiga iyagu uu ku wen yahay kusoo dhowaada baaraka allahu fiikum maasha allah jazaaka allahu khayr waxsan allahu ilayka waqafar allahu damba saaxibu lfadiila rabbi subxaanahu watacaala sadkaaga ha ka dhiga janat lfardows rabbi subxaanahu watacaala caafimaad iyo khayr kuma waayo ilaahay kuma bada bini aadam rabbi subxaanahu watacaala fi dunya walaakhira khayr nimco iyo bararaba ha kusugiyo dayadii wayna taabatay waan dareemaynaa runtii waana wax aada iyo aada looga argagaxo iyadoo weliba ka tirsan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyadoo u dhaawacantay bulshaweynka soomaaliyeed iyadoo u dhibaatootay muslimiinta soomaaliyeed inay haddana dayacan tahay laakiin sayiddiisa toddobiyo labaatan sano xaqdarro iyo dulmi dhexda iyaga yimay ayaa dhibaatadaasi noogu taagan tahay ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa oo aan gacmaha u hoorsanaynaa in rabbi subxaanahu watacaala uu maaragtay dunuubteenna dhaafo alla subxaanahu watacaalana gabadha iyada ah caafimaadkeeda usoo celiyo walaalayaal sheekh abudalxa waan sheikh nagu weyn waa walaalkaya waa sheikayagii aan u dhownuulaano arrintaa sheikhu soo bandhigay isla markaasna zaafkeena iyo gacanteenna inta isu darno cududeenna inta midayno aan u gurmano gabadhaas baarak allahu fiik saaxib fadila jazaka allahu khayr waaxsana allahu ilayka waqafar allahu dambak baraka allahu fik runtii way ii taabatay sayidii aaday ii taabatay hadalkaagu aada uu ii taabatay aada ayaan u dareemayaa baraka allahu fik saaxiib insha allahu fi illahi karim ilahay janata firdows ha kugeeyo sidaad ugu qaadumeyneyso bulshada soomaaliyeed iyo sidaa dadkeega danyarta ah aad u kabayso iyo qoysaskeennana rabbi subxaanahu watacaala beer kamid ah janat alfirdows ha ku siiyo rabbina subxaanahu watacaala ha kula cabsiyo wabiga cowthar nabiyullahi maxamed nabad iyo naxariiso korkiisa ha ahaato sayid alkarim ilada ugu horeysa ama ila ilatareda ugu horeysa wax ka tamiidkaba yurub bay ku dhalatay nin kale oo soomaaliya ku dhashay kuna soo barbaaray ayaa qaba aada buu been iigu sheegaa ayay leedahay saaxib fadiila waxaase iiga daran bay tiri markuu beenta sheegayo ee maslaxayo wuu dhaartaa magaca allah kor ahaye ayuu ku dhaartaa sayidii haddana ma daayo beentii anugu wadamadan ayaan ku dhashay dadku gaala ha ahaadaan laakiin been ma naqaano na lagumana soo korin waxaanaba iisii dheer anugu waxaan ahaa muslim sidiisa kale wuu wanaagsan yahay ayay tiri saaxibulqabiila ma aamini karo aaminaadii ayaa iga dhamaatay maadaama beentiisu ay badan tahay maxaa xal ah qoyskaygu inuu dumo ma rabo haddana been joogto ah ayaa jirta umana adkaysan karo see loo xaliyaa arrinta iyada ah ilaa saaxibulqabiila falakufadal mashkuuran wamajuura الحمد لله الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد saa'iladaasi gaba u eg gabadh dhalinyaro ah waxay tidhi waddamadan ayaa laygu dhalay waxaan guursaday nin waddankii ku soo dhasho ku soo weynaaday dabcan waxay tidhi ninkaasi dhibaatadiisu waa been waxaan doonayaa marka hore inaan u tilmaamo dadka muslimiinta ah qofku ama africa ha ku dhasho ama yurub ha ku dhasho beeni waa xaaraam bal ilaahay subxaana wa tacaala dadka runta sheega wuxuu ku tilmaamay inay yihiin dadka muuminiinta ah dadka ilaahay rumaysan subxaana wa tacaala wuxuu kaloo ilaahay sheegay dadka ugu been badan adduunka inay gaalada yihiin ilaahay baa qur-aankiisa ku tilmaamay subxaana wa tacaala musiibada waayahan dhacday baa waxay ka mid ah inay wax walba isgediyeen oo isbeddeleen waagii aan soomaaliya joognay baa waxaa la dhihi jiray iyo dadkii naga sii horreeyey annaga naga waaweynaa qaybo ka mid aba markii aad qof ballantaan ba wuxuu ku leeyahay ma ballan soomaali ba mise waa ballan talyaani soo ballan gaaleed haddii ballantii wanaagsanayd iyo libintii gaalada la siiyey haddii runtii iyo daacadnimadii gaalada la siiyey wax kasta oo xun oo been iyo khayaano iyo ballanka bax ah in maanta muslimiintii dhaqan ay ka dhigtaan ama looga dhigo runtii waa ayaan darro aada u weyn mas'alada ku saabsan beentu ilaahay subxaanahu jalla wacalaa qur'aankiisa waa uu ku dhaleeceeyey wuxuuna yidhi ina aladiina yaftaruuna cala allahi alkadib kuwa ilaahay ku been abuuranaya been abuurashadaana been baa ogu weyn aayadda hadda maskaxdayda way ku wareegaysaa waa lilahi subxaanahu jalla wacalaa dadka ilaahay abuuray waxaa ugu been badan ee dadka gaalada ah nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka digay beenta wuxuuna yidhi iyaakum alkadib fa ina alkadiba yahdi ila alfujuur war beenta iska ilaaliya waxaan doonayaa si kelimadu muxaadaro iiga noqonin horta gabadha inaan fahamkeeda u saxo oo yacni ninku hadduu been sheegay ma aha macnaheedu dadka xagga ka yimid inay wada been sheegayaan ama dadka muslimiinta ah inay been sheegayaan amay beenalayaal yihiin macnuhu ma aha kitaabka qur-aankaa been ha la sheego kuma taalle bal waa ka digayaa dadka runta sheeguna allo ku ammaanay dadka lala joogay reer galbeedka ana maanta waxa weeyaan dacfigii muslimiintay ka faa'iidaysteen iyo nifaaq fara badan oo muslimiinta lagu dhex tuuray iyo calmaaniye iyo diin xumo markaasaa dadkii muslimiinta aha diintoodii laga tashwiishiiyey markaasi ayaga waxay iskaga dhigayaan kuwa ballanta ilaaliyo oo runta sheega laakiin wax ka xam badan ma leh oo ka been badan ma leh ilaahay subxaana watacaala saasuu qur-aankiisa ku sheegayaa sidaa daraaddeed horta fahamkaa inaan saxna waan doonaynaa oo kama dhalanayso haddaad halkan ku dhalatay inaad runley tahay asagoo hadduu xagga ku dhashana inuu beenalow yahay macnaheedu ma aha hase ahaatee ninka waxaan leenahay beentu waa sifo ama tilmaan aada u foolxun beenta haddii lagugu barto waa khatar weeye ilaahayna subxaana wa tacaala wuu u cadhoodaa dadka beenta sheega sida kale waa wanaagsan yahay laakiin kuma kalsoonaan kara beentiisa oo badan haddee beentaada oo badan laguguma kalsoonaan karo run baa lagu dhaqaa reerka ilaahay baa loo run sheegaa nebi moxamed baa loo run sheega sal ly slam waxaa loo run sheegaa cidda kula nool haddaad sacaado doonayso liibaan doonayso aakharo inaad guulaysatood badbaado doonayso reerkaaga runta u sheeg beenta ka ilaali wailaa beentu maxay kuu taraysaa beentu waa nifaaq beentu waa xumaan beentu waa kalsooni xumo beentu waa reer dumin reerkun baa kaa dumaya sidaa daraaddeed waxaan ku leeyahay ilaahay u toobadkeen waana cadho ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay baa kuu cadhoonaya ilaahay baa kuu cadhoonaya subxaana wa tacaala bini aadamkuna been bay kugu baranayaan wataa xaaskaadii oo kugu dhow kuma aaminayso marka beenta waayahan aad bay usii badanaysaa beenta ha laga tago runtana ha loo soo noqdo gabadhana waxaan leeyahay eh, sabar iyo dulqaad intaad samayso runta bar oo dacwaaba kuu soo baxday halkaad janno ku raadso oo ninkaaga intaad buug iyo qali qaadato oo sabuurad soo gadato waxaad dadaa waxaan ku barayaa runta waxa loo yaqaan faa'iidada runta ay leedahay qur-aanka wuxuu runta ka sheegay axaadiista nabiga sal ly slam siirada nabiga sal ly slam dadkii wan wanaagsanaa runta iyo sida loogu badbaado sida ay reer u dhisto inaad qalin iyo buug qaadato oo sabuurad soo gadato oo aada runta barta ayaan ku dhihi lahaa reerkaas haduminine inta aad tacliim bixin kartood macallimad noqon karto ninkaagana runta aada bari karto ku dadaal adiguna inta awooddaada ah iyo waxa uu eh, kugu soo dhowaan karo eh, runtana uu ku sheegi karo beentana uu kaga tegi karo ku dadaal ilaahayna reerkaaga ha kuu barakeeyo ninkaagana ilaahay beenta ha ka gooyo wallahu aclam جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر الله ذنب صاحب الفضيله رب سبحانه وتعالى حسبتي اقصد في بلغك شركه سبحانه وتعالى كاحد بارك الله فيك الى ده حتى وحنا هي من بعد قضاء muddo ayaan wada joognay ayay tiri saaxibul fadiila aniga aad ayuu iigu daran yahay xagga naxariista hadalka macaan iyo xiriirkaba ayay leedahay saaxibul fadiila mar baan milicsaday telefoonkiisa taxi masajkiisa ayaan eeg eegay waxaa ku qoran xiriir uu gabdho la leeyahay welibana wuu u heesayaa wuu u gabyayaa hadalla macmacaan iyo kuwo naxariis leh ayuu iskugu darayaa mar baan isiri talow haddii hadalladaas uu adiga ku dhihi lahaa qalbigaadu muxuu noqon lahaa maxaad marwo faraxsan noqon lahayd maxaad haaliyo noqon lahayd laakiin kuma hayo ayay leedahay saaxibulfadiila aad baan uga calool go-ay aad baa kalsoonidaydu usii lumaysaa ayay tiri saaxib alfadiila maxaad igula talinaysaa sayidii falyatafadal mashkuuran ma'juura codki waa iga tegey ah, kulli waan maqlay kulli waan maqlay ma dhamaysay baaraka allahu fiik sayidii kusoo dhawow xaadir alxamdu lilahi wa nin baa muddo i qabay raxmad iyo xidhiidh midna kuma haysto teleefonkiisaan fiiriyey waxaan ku arkay xidhiidh badan oo uu dumar la sameeyey kaa ka dar kaaga daranta waaba u gabayaa oo waa u heesayaa raxmad iyo wanaag waxaan is idhi hadduu adigu intaa kuu samayn lahaa uu dumarka ajaanibta u samaynayaaye alla maxaad raalliya u noqon lahayd haddana waan ka niyad jabay intaasaa isoo gaadhay su-aasha inay intaa ku dhantahayna waa suurtagal waxaan doonayaa inaan dhaho raxmaddu waa muhiim reerku maxay ku wada joogaan su-aal baan weydiinayaa ninkaasi su-aal baan nafteyda weydiinayaa ilaa waqacaan weydiinayaa inta i dhegaysanaysa iyo akh hudhud ayaan weydiin doonaa raxmaddu soo wixii lala soo shareecadeennaba soo soo shariicatu raxma ma ah ilaahay soo raxmaan ma ah ilaahay soo raxiim ma ah nebi moxamed sal ly salam wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin raxmaddu soomidda ma aha sagaal iyo sagaashan qaybood jannada naloogu naloogu diyaariyey hal mid oo keli ana ay dadku iskugu naxariisaan xataa xayawaanku markuu ilmaha yar uu nuugayo uu lugaha kor u qaado raxmad la'aan raxmad la'aan waa ciqaaba raxmaddu aslanba raxmadu waa noolal bal jumlada aan qabsanno raxmadu waa noolal naxariistu waa noolal aqri siirada nabiga sala allahu calayh waali wasalam reerku hadduusan raxmad oolin iyo jacayl wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wa baynakum mawaddatan wa raxma aayadda koob iyo labaatanaad ee fii suurati aruum alla wuxuu ku tilmaamayaa raxmadu inay ka mid tahay tiirarka uu reer ku hagaagi karo su-aal baan isweydiiyaa anugu su-aal baan naftayda rabaa inaan ka qanciyo saa'ilkanna aan weydiiyo sideen sacaado ugu noolaan karaa sideen farxad ugu noolaan karaa sideen aniga iyo reerkaygu aanu u dareemi karnaa jacayl iyo xubbi deganaan waqaar xasilooni iyo raaxo dhab ah sideen u dareemi karnaa carruur ila nool iyo jiil aan doonayo inaan soo kiciyo ubaxaa yaryar ee hadda madaxa la soo kacay sideen ugu beeri karaa ugu tallaali karaa raxmad deris iyo qaraabo marti iyo mudane xil iyo xigaale sideen bulshada bannaanka bulshada masaajidada bulshada shaqada iyo camalka iskuullada suuqaqa kulli intaan wax wada wadaagno shirkado iyo dhaqaalo xawaalado iyo business haddaynan raxmadi jirin see lagu wada joogi karaa walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik nabigeenna lagu yidhi calayhi asalaatu wassalaam fii suurati alicimraan nabigu ma ahayn midka kale annagaanala barayaa nabigu raxiim buu ahaa wa kaana bilmu'miniina raxiimaa dadku way kaa kala carari lahaayeen dadku xaaskaa kuma jirta miya marka dadka kaa kala cararaya xaaskaaga kuma jirta miya hadda ka hor baa muxaadaro waxaan lahaa magaceeda la yidhaahdo innama almu'minuuna ikhwa aayaddaasi macnaheedu maxay tahay nin walba aayaddaas buu akrinayaa innama almu'minuuna ikhwa laakiin xaaskiisa kuma jirto haweenaydu ninkeeda kuma jiro innama almu'minuuna ikhwa haddaad macaanidaa dareemi lahayn innama almu'minuuna ikhwa xaaskaagu inay walaashaa ay tahay ninkaagu inuu walaalkaa yahay wabittaali walaalku xaquu lahaa hee ilaa fiisa ah wixii lagaa doonay inaad ka ilaaliso inaad ka ilaaliso fakadalika alraxma raxmadduna waa noocaa haddaad doonayso marka xaaskaaga inaad isku soo dhowaataan haddaadan walaal raxmad lahayn ooda xaaskaaga u naxariisanaynin caadadu markay hayso aadan u naxariisan karin goortay wallacayso aadan naxariis qalbigaagu ku soo dhacaynin goortay xaamilada tahay goortay jiran tahay goortay daallan tahay goortay caajisan tahay goortay umusha tahay goortay nuujinayso goorta ay goorta goorta haddaadan goortay mashquulsan tahay ayna raxma war guryaheenna hadday raxmadda laga siibo raxmadda haddii shay laga siibo waa waa wax la qaawiyey oo foolxun buu noqonayaa raxmaddu waxbay qurxisaa sidaa daraaddeed ninka iyo xaaska khaas ahaan ninka waxaan leehay xaaskaaga u naxariiso itisaal la-aantu waa dhib wey xaqiiqadaba weye tajurubo la ogaado weeye mar walbo adiga xaaskaaga xidhiirhkiinna u wanaagsan yahay xidhiirhkiinna xagga gogosha ah xidhiirhkiinna xagga wada hadalka ah xidhiirhkiinna jidhka ah xidhiirhkiinna caqliga iyo maskaxda ah xidhiirhkiinna ducada iyo iska warqabkood mar walba isu ducaysaan xidhiirhkiinna xidhiirku horta waa noocyo dadku xidhiirhku noocyo u qaybsamaa sida aan sheegay aan kusii celiyo waayo waa muhiim jiddan weeye xikmadduna sideedaba waa shay daruuri ah in lagu kala faa'iidaysto alxikmatu daalatu lmu'min xidhiidh markaad maqasho waxbaa kugu soo dhaca laakiin xidhiidhow maxaa tahay ducadu waa xidhiidh xaaskaagood u ducayso waa xidhiidh ilmahaagood u ducaysa waa xidhiidh gabadha oo ninkeeda u ducaysa waa xidhiidh carruurteeda u ducaysa waa xidhiidh hooyada iyo waalidkaad u iyo macallimiintaada waa xidhiidh xidhiidhku qaybo badan buu leh dhaqaalo inaad dirto waa xidhiidh inaad la hadasho waa xidhiid labada isqabta gogosha inay xidhiid ku leeyihiin ayadana waa xidhiidh maskaxda maanka in layskala socdo waa xidhiid xidhiidhku noocyo badan buu leeyahay sidaa daraaddeed xidhi haddaan laba qof oo isqabta aynan anwaacda aanu see sheegnay hadda oo xidhiidh aba quman ka dhexaynin waad garan kartaan waxa ka dhexayn kara waxay tihi gabadhu ninku haba qalbi aniga ha igu ad adkaado kow xidhiidhkayga dhinac walba aba ha adkaadee haddana markaan masajkiisi fiiriyey kelimada aan masajkiisa aan fiiriyey iyo teleefonkiisa aan fiiriyey ayaan doonayaa horta inaan kelimo ka dhaho kelimada waan fiiriyey kelimada waan fiiriyey waayahan way igu soo noqnoqotay ila taliday ku soo noqnoqotay ila talida caamka ah ila talida caamka ah waxaa ka badan ila talida khaaska ah ee teleefonnada sida khaaska ah aniga iyo ragga arrinta wadana qayb badan baanu isku xidhka aan iska ognahay laakiin qaybta aniga si goona ila soo hadasha arrimo ku soo batay baa waayahan aad u fara badan oo ah ninkayga telefonkiisii baan eegay ninkayga waxaan fiiriyey facebookiisi baan fiiriyey markaan fiiriyey waxaanaan ku arkay islaam kalaan ku arkay qof dumaraan ku arkay ayadoo qaawan baan arkay ayadoo noocanan baan arkay hadalle macmacaan baan arkay ubax la isu tuuraya arkay wadno la isu tuuraya laisku gamayaan arkay kadibna qac iyo bug iyo dagaal allah aniga marka waxaan mar walba ku dhahaa wax waa la kala leeyahay wixii la kala leeyahay ha la daayo si kale ha loo wada hadlo laakiin maalinta la isdaba galo maalinta la isdaba galo la isbaarbaaro guryaha camera laiskugu xidhi wayna dhacday ogaada hadda wayna dhacday ogaada wax qarsoonna ma aha waa wax intaasoo jeerna la weydiiye wey in guryaha camera la iskugu xidhay noqon waan ka shikiyey xaaskaygii marka cameran ugu xidhayaa ninkaygi waan ka shikiyey haddee cameran ugu xidhayaa war m musqulaha camerana loogu xidhi doonaa marka dambe musqulaha miyaa camerana loogu xidhi doonaa bal maryahan qabno ayaa marka dambe camera la iskugu xidhi doonaa war waxaa diin ma aha oo nolol ma aha oo reer ma aha oo jacayl ma aha oo deganaan ma aha oo raaxo ma aha ma aha waxaasoo dhan waxaasi waa wax shaytaan ka shaqaysto u daa ninka telefoonkiisa war adiguna gabadha telefoonkeeda u daa wixii muuqda oo fasahaada marka ka wada hadla telefoonka waxaad dhadaa ma arki karaa haddaad u baahad haddii laguu diido bannaanka mar haddii laguu diida bannaanka mar nin baa wuxuu leeyahay xaaskaga adhi teleefoonkaaga fur way diiday hal dalqaan ku tuuray buu haye hor maxaad u furtay waan kaga nixinayey islaamaha markii ay ay madax adkaadaan lagulaha hal dalqaal lagaga nixiya oo hadday kaaga tagtana oy kuguba soo noqon weydana oo qalbigaagii lagaa jeediyana ma wax ku lagu ciyaaro lagu dadayo oo waa laga lagaga nixiyaa ma waa caqliba midda kale gabadhan telefoonka ayadaaba lehe ninkan telefoonka asagaaba lehe haddaad ka idan qaadato la garaye maxoog baad ku leedahay qofka waa kuu diidi karaa wuxuu ku dhihi karaa war sirta waa la kala leeyahay aniga bassword baa iigu xidhan waxayga waa ii gooni laakiin dhaqankaygu hadduu wax iska bedelo igala hadal teleefoonkaygaa batay qoraalkaygaa batay internetkaygaa batay facebookaygaa batay arrinta igala hadal sidaa daraaddeed waxaan leenahay qodobkaasi waan eegaydaa waayahan way soo badanaysaaye war qolo walbo waxaaga hayso laakiin wixii isbedelo suluuga ha laga hadlo ayaan qabaa nin kale waxaan leehay ma bannaano sharcan diiniyan ma bannaano xaaskaaga xaasaan ahayn inaad hadallo jiljilicsan kula hadashaaye waa la diiday gabadhuna inay nin kale kula hadasho hadallo jiljilicsan ayadana waa la diiday sharcigaa diiday shaytaanku waa kaa qaarib noqon karaa laakiin toobad baa furan ilaah baan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala wamaa ubari'u nafsi aniga naftayda kama beri yeelayo insaan baan ahay bashar baan ahay laakiin mar walba toobadda ayaa noo furan qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah gabadhu waxay ku soo gebagabaysay kelimada cajiib badan waxay tihi waxaana is idhi allah hadduu hadalladani adi kugula hadli lahaa maxaan baarii noqon lahayd macam haweenka haddii hadal macaan lagula hadlo oo la soo dhoweeyo oo xuquuqdoodii la siiyo oo loo naxariisto nacam baariyiin barara'a bay noqonayaan baariyiin barara'a bay noqonayaan raggana waa sidoo kale haddii ninka loo naxariisto oo la soo dhoweeyo oo la jeclaado oo xaqiisa la siiyo baari buu asar noqonaya gabadhii waxay leedahay kalsoonida baa iga dhuntay la fadhiiso ninkaaga la xiwaartan miiska wadahadalka qalin iyo warqad qaata biyo cad soo qaata ubax soo qaata qudaar soo qaado miiska soo camir soo qurx isa soo qurxi asagana ha soo qurxiyo wadahadla wadahadla waxaad isku darsateen ka wadahadla waxa idinka dhexeeya ka wada hadla waxa khaldanna ka wada hadla wallahu aclam جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك صاحب الكبير الشيخ محمود شيخ حسن ابو طلحه حفظه الله ورعاه ولا ليال برنامج هو برنامج في الى كلي عن كل كلي هلا مقالا يا صاحب الكبير الشيخ محمود شيخ حسن ابو طلحه كسر درس تكتي مثل لح الله بسد حل افر لح افر سديد حل اما ابو طلحه ون الدين تذكر صح ريال allah idin barakeeyo jazaka allahu khayr sayidii waaxsan allahu ilayka wakafar allahu dambak ila dhexsaa sayidii waxay leedahay nin baa idhaba aad baan u jecelaha isaguna waa jecel yahay hooyaday ayuu biilaayay waa baari waana nin aad iyo aad u qeybo badan laakiin bay sii raacisay oo waxay leedahay sayidii waktigii oo dhan waxa uu geliyey shaqada marar badan baan la hadlay mar xaamilaan ahay marna umul marna wala war guriga iyo aniga ku jecel adna aad i jeceshahay wakti geli Hase yeeshee, Sayidii waxay leedahay wax isbedela ma lahan oo shaqada ayuu xoogga saaray inta badanna wuu naga maqan yahay arrintaasina aad baan u dhibsaday ayay leedahay saaxib alfadiila maxaad igula tirnaysaa sayidii falyatafadal mashkuulan umajuura الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤاشا ملاها أنا يقول سعطاه ama axmed idaa waaqaca laftiisay ku socotaa su-aashani qof wadamadan jooga horta su-aashan kama baxsan karo aan idinku celiyo mar labaad waxay tidhi gabadhu markay kasoo tagtay waan jeclahay iyo wii jecel yahay waana baari markay laga soo tago intaa ogama socdo anuu baari ma yihi oo laga yaabaa in laga baarisan yahay isma taskiyeynayo laakiin waxaan doonayaa inta dambaan rabaa shaqadii buu wakti badan siiyaa mar walac baan ahay mar uur baan leeahay mar waan dhalayaa inta badan waa naga maqan yahay ma moodaa axmedow su-aashani ama inay xaaskaygi soo qortay ama adi xaaskaaga inay soo qortay oo labadeenna la yidhi axmedna wuu akrin abu talxana wuu ka jawaabi ma laga yaabaa inanay su-aasha labadeennay nagu socotaaye mana aha diinta marka la sheegayo inuu qofka wax sheegaya is-ag marmariyo oo ummadda kale u qaybiyo diinta cudurrada waayaha soo baxa waxaa ka mid a aayad kasta oo la akrinayo qofku markuu maqlo cid kaluu maskaxdiisa iyo maankiisa la aadaa xadiid kalena asaga kuma socdee alla waa la baloobay alla waa la halaagsamay buu ku leeyahay hadda asagu kuma jiro ogow cidda halaagsamaysa maya qof walba waa inuu asagu isku miisaamo waxaa idiin sheegaya caawa inaan hore idinku sheegay ma aqaan laakiin waxaan caawa idinku saraaxoonayaa oo aan runta idiin sheegayaa oo xaqiiqo ahoo dhaba inta aan ila talida ku jiray inaan ka faa'iidaysto anugu waayo su-aashan oo kale hadda markii noocan ay tahay waxaan qiyaasayaa inay aniga igu socoto runtiina waa saa aniga hadda melihii xaaskaaga baa soo qortay inay soo qortayna wax diidaya male way soo qori kartaa waa xaqiiqa weeye inay soo qortona waan kula talin lahaa oy ka su'aalo iisoo weydiiso si aan anigu isu saxo waayo aniga intaan ku liitoo dhan baan aqaan intaan ku liitaan aqaan waxaan rabaa marka inaan dhaho su-aashan anay igu socotaa anaa iswaynaya marka anaa iswaynaya waxaana leeyahay qodobka koowaad in laisjeclaadaa waa sax in baari la noqdaana waa sax ammaantaasi way tagtay waa sidaas weeye laakiin in shaqada iyo laysu dheeli tiro reerka waa daruuri weeye haddii aan shaqada xoogga saarro oo reerkii aanu hilmaanno ubixii ayaanu hilmaannay idan geedihii la tallaalay oo dhan way dharayaan biyayna u baahan yihiin aabbuhu waa tiir aabbuhu waa ra'iis aabbuhu waa derbi adag aabbuhu reerka wuxuu u yahay lafdhabar xagga talada joog xataa iyo rumaysa codkiisa keli ah codkiisa weyn ee guriga ka dhex shanqaraya ayaa waxtar reerka u ah aabbuhu waa albaab aabbuhu waa dhagax adag aabbuhu waa midka laga heybayso aabbuhu waa qudwo iyo ku dayasho midka ay reerku ku dayanayaan haddaba inuu u shaqeeyana waa la rabaa inuu biilkii soo saarana waa la rabaa reerkii inuu baryo bini aadam uu ka kaafiyana waa la rabaa waxbarashadii carruurta la rabaa waalidka in la biilaa la rabaa marti iyo mudane in la soo dhoweeyaa la rabaa sadaqa iyo aakhare in wax loo horumarsadaa la rabaa dhar qurqurux badan iyo mataqaanaa lebis wan wanaagsan oo sharaf leh in lagu noolaadaa la rabaa inaad bini aadam gacanta u horsato in laga maarmaa la rabaa haddaba see loo kulmiyaa aniga marka qaarkood bee idiin sheegi maayo waa arrimaha iigu adag waniyo seeb u kulmisaa shaqo reer u baahan yahay in loo shaqeeyo iyo baahidii guriga iyo baahidii xaaska iyo wehelkii iyo xidhiirkii iyo carruurtii aabbahay arkayeen see loo kulmiyaa iyo duruufta hadda jirta duruufta hadda jirta ee maciishaddii iyo noloshii adduunku aad u sii adkaanaya ee xataa labada isla joogta laga yaabo saacado un inay isu imaadaan tagsi buu saaran yahay bas buu saaran yahay dheer ee baabuur dheer buu wadaa oo maxaa la yidhi adduunka u kala gooshaya ee meel kaluu ka shaqeeyaa waa mucallim waa imaam waa businessman oo adduunkuu ku kala yaaca waxanoo raga ee diyaarad saaran waxanoo raga oo doon saaran waxanoo raga oo markab saaran waxanoo raga oo adduunka ku kala gooshaya xaasas bay leeyihiin ogaada xaasas bay leeyihiin boqolkiiba intaa awa xaasaskoodii marka sidaa daraaddeed duruuftaasi in layskugu sabraa lagama maarmaan gabadha marka waxaan doonayaa saa'iladan waxaan doonayaa anaaba igu socotaaba ani waxaan doonayaa inaan dhaho xabiibtii waan ku jeclahay waa sax xabiibtii adna waa i jeceshahay waa run inaan baari noqdo adna aad baari u noqoto waa am aad baari noqoto waa amar ilaahay waa sax laakiin adugu waxaad keentaa saan u qaybsami lahaa laba qaybood iga dhigo qayb guriga joogta iyo qayb soo shaqaysta qayb idiin soo shaqeeya arrinku sidaa suurtagal maaha soo maaha xabiibtii marka aan isu sabarno oon isu dulqaadanno oo gabdho badan arag gabadhaa deriskeennaa fiiri gabadhaa naga gadaalaysa fiiri gabadha naga horraysa fiiri tuula hebel gabadha deggan fiiri wax u shaqeeya ma leh hadda gabadhaa fiiri waa agoon ma og tahay hadda ma og tahay xabiibti ninkeedii wuu dhintay sooma ogin anigase waan kuu noolahay weli alxamdulilah waan kuu shaqaynaya mid kalaan ku tusi oo miyaad aragtay shan guri markaan dhaafno guriga lixaad reerka degan soo ma ogid ninkii reerka lahaaba wuu yahay ma og tahay inuu ninkaana lugala' yahay ma og tahay inay mooto la gadoontay baabuur la gadoomay ma og tahay allah mid kalena waan kuu sheegi soo ma ogid gabadhii aan maalinta dhoweyd suuqa isku arkaynay ninkeedii inuu xidhan yahay oo toban sano lagu xukumay allah mid kaloo ka daran baa ma kuu sheegi maalintii jumcada hayd ma garan ma aantu aan magaalada aadnay ee reer aan u tegi jirna ma garanaysaa ma ogtahay ninkii reerka lahaa inuu waashay oo maskaxdiisiiba maqan tahay ka warran ma isweydiisay intaasoo dhan waxaa laga yaabaa inaan maanta inagu ka dacwoonayno ninkii baa shaqo iyaga mashquulsan laakiin aanna fiirinin gabadha adigoo kale ah ee nin u shaqeeye haysanin gabadha adigoo kale ah ee ninkeedu curyaan yahay gabadha adigoo kale ah ee ninkeedu xidhan yahay gabadha adigoo kale ah ee ninkeedii waalan yahay gabadha ninka adigoo kale ah ee ninkeedii dhintay xabsi ku jiro isma weydiinayno shaqo la'aanta ah meeqa nin oo ninkaaga ka xoog badan oo ka tacliim badan ayaa shaqala ama meeshii ay ka shaqaysan lahaayeenba aan joogin mid kale yaa shaqaysta nin amni haystaa shaqaysta nin amni iyo nabadgelyo haysta ayaa shaqaystee haddii xabadda bannaanka aad mataqaanaa laguu taagnaan lahaa gurigaanu ku jiri lahayn war barwaaqadaas baanu haysanaaye xaaskaygaan wacdinayaa xaaskayga warqaddan soo qortay ayaan wacdinayaa waay warqadda anay ku socotaa axmed baa waqaci ku socotaa waxay ku socotaa abu fawsaan bay ku socotaa abu dacway ku socotaa walaalaha shaqooyinka noo wada ayay ku socotaa culummadoo dhan bay ku socotaa rajul acmaaloo dhan bay ku socotaa nin alla ninka business iyo dhaqaalo inta u dhoofaya ninka wadaadka ah midka tabliiqa ah midka masaajidka intaa wakti ku bixiya ayay risaalo ku socota waa risaalo gabadha soo qortay jazaaki allahu khayran waadna baraarujisana waadna baraarujinaysaa oo waadna soo jeedinaysaa oo waadna toosinaysaa laakiin cajaladda ku noqo kelimaadkii muhiimka ahaa ee nicmada ilaahay aan kugu xusuusinayay adiguna dib ogu noqo biidnillaahi tabaaraka wa tacaala gabadhu waxay tihi mar uur baan leehay mar waan dhalayaa allah waxaan iloobay oon rabo inaan kuu sheego xabiibtii ma og tahay gabadhii aan qaraabada ahayn toban sano labaatan sano la qabaa welina ilmo male adugu ilmuu alla ku siiyey alxamdu lilah ma og tahay heblaayo markay uuraysataba ilmuhu way ka soo daataan adu waad umishay alxamdu lilah waxaan u malaynayaa inay arrintaa ku anfacday su'aashan waa su'aal qiimo badan axmedow waan jeclahay su'aashani inaan anigi iyo adigiiyo ragga nagami nala midka aba aanu ka faa'idaysanno gabdhaha soo qorina waxaan leeyahay sidaas iyo si ka qiimo badan mar walba noo baraarujiya laakiin dib ugu noqo cajalada kelimaadkaanu ku sheegnay wallahu aclam maasha allah jazaka allahu khayr waaxsan allahu ilayka wakafar allahu dambak saaxibu alfadiila gabadhu way ku dhegeysanaysaa waxayna soo martay snapchatka su-aashaasi aad iyo aad ayay ku dhegeysanaysaa una khushuucsan tahay sayidii waana rajeynayaa inay taladaada qaadan doonto dhammaantayana aan qaadan doono taladaada baaraka allahu fiik saaxibu alfadiila rabbi subxaanahu watacaala ha kuwa casuumo webiga cowthar rabbina ha badbaadiyo qoyskaaga iyo adigaba sida uugu badbaadiyey nabiyullaahi nuux iyo intii raacday baarak allahu fiik saaxibulfadiila saa'iradda xigtaa waxay leedahay nin baa ay qabaa habeenkan isnikaaxsanuu guriga ka baxay telefoon baan ka daba diray telefoonka igama qabto dhaqan iyo dhigid midna kuma haysto ayay leedahay saaxibulfadiila ilama soo xiriiro asna ilama ima soo waco anigu markaan wacana telefoonka igama qabto ayay leedahay saaxibulfadiila dad badan oo isqaba oo waxaa soo badanaya ka kala cabanaya xiriir la-aan aaladan maanta la haysto iyo twenty eighteenka lagu jiro aniga waxaan xasuustaa waagii waraaqaha jacaylka aan qori jiray inaan dhihi jiray waxaad iga guddoontaa salaan kashka iyo laabta kasoo go-day saableyda feeraha sanbabada jirkoo idil iyo dhammaan xididada dhiigga qaada waxaan kusii dari jiray iyo dhammaan xubnaha jilg islaantaasoo ka macaan malabka shinida kana culus buuraha dunida kana caraf badan ruuxul maskiga iyo barafuunka dunida ugu qaalisan ee one mashow dhanka kale jacaylkii weli waan sidaayo waaba igu siyaadee waa sidee adiga dhankaaga caafimaadku waa taam adigana bartoo kalean rabbi kaaga baryaya hadda boosta waraqaas la dhigi jiray sayidii laakiin maantay wax waliba waa on hang gacantaaday ku jiraan gabadhii aad arkaysaa ilmihii arkaysaa iyagu waa ku jeedaan maqal iyo muuqaal haddana xiriir la-aan ayaa la kala cabanaya sayidii barak allahu fiik sayidii falyatafadal mashkuuran wamaajuura alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam horta yar eh, bilowgii hore baad iga codsato waktigaaga ka horan baa igu tidhi marka bal insha allahu eh, noo soo gebagebe allahu ku barakay caawan adaa noo ducaynaya intaa kadib su-aashani waxay ka yar baxsan tahay caadadii iyo dhaqankii la yaqaanay saa'iladu waxay leedahay habeenkii u horreeyey awalu caqdiba ninkii kharaja walam yacud wuu baxay mana soo noqonin waan la xidhiidhay mana iga qabanayo kolba duruufta meesha jirtay iyo meeshuu caqdiga ka dhacay iyo siday u kala tageen waa masalo malaha faahfaahin u yar baahnayd iyo ninku muxuu u tegey waxaan ognahay oo sida la yaqaano waxaan ugu bilaabay waa arrin sida caada a ah khilaafsan haddee jacaylka aad ka soo sheekaysay hadda eed warqadaha ee la soo diri jiray ee boose lasoo dhigi jiray ee dhiigga intii meel laska saro ee maxaa la yidhahdaa qofka dhiiggiisa wadna looga soo sawiri jiray nin intaasoo xoole a bixiyey gabadhuhu in la shukaansada oy gabarh ku yeeshaa horta ma sahlana soo ma ogidina yacni gabdhaha xishood baa ku beeran oo iyadoo ku jecel ayaa markaad guur u soo bandhigta ku dhihi ma aniga <laughs> allahi allah aniga soo ma ahaa adeer maba qaangaarinba waan yarahay oo yaad imooday waad soo habowday waad soo dheellowday may waad riyoonaysaa hadda way kuu dhimanaysaa ogo sidaa daraaddeed ninkii sabri la'aa marka ee soo noqnoqonayey ee xoolihiisa bixinayey haddee habeenkii u horreysay ee ninka arkayba wuu baxay oo ma soo noqonin ninku muxuu arkay ninku muxuu la cararay arrintan waa caydiid marka su-aashan waa su-aal cayniina ah, waana su-aal ka baxsan ee caadadii iyo dhaqankii iyo noloshii iyo dabeecada insaankaba xataa dabeecada insaankay ka baxsan tahay su-aashan waxaan qabaa marka dadkii su-aashan soo qortay haddayna maqlayaan teleefoonka soo sii aan fahamno awal caqdi buu cararay mana soo noqonin teleefoonna ma qabanayo waana gabadhuu intaa ku riyoonayey ee intaasoo xoolo ana ku bixinayey yaa mar jirkeeda ku tuso guriga kuu geliye lahaa warkani caydiin weeye axmedow dib u celi haddii aad teleefoonka aad soo siiso ina soo wacaan labada qofba markaas ayaanu wax ka dhihi doonaa insha allahu jazaaka allahu khayra جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك صاحب الفضيله rabbi subxaanahu watacaala cimri dheer iyo cibaado subanba ha ku siiyo rabbi subxaanahu watacaala ha xafido awlaadaada rabbi subxaanahu watacaala ha kaaga dhiga sadaqatu jaariya caawo waxaad tiri sayidii anaa ducaynay miya hay maasha allah maasha allah jazaka allahu khayr waaxsan allahu ilayka wakafar allahu dambag rabbi subxaanahu watacaala ha ku barakeeyo saaxibu alfadiila rabbi subxaanahu watacaalana janat lfirdows ha ku geeyo afarta qiblana khayrka jira allaha ku siiyo sayidii sharka jirtana rabbi ha kaa xijaabo inta xanuunsan reeraha isdiidan hooyada iyo aabbaha aan isfahmayn ilmaha xoogaa dhinacii la rabay ka gudbe dhinaca kala aaday dhammaantood allaha soo hanuuniyo maaragtay insha allah biidni illahi kariim ilahi subxaana watacaalana dunuubteenna ha dhaafo rabbi subxaanahu watacaalana waxna dhibana nama tuso caalamkan hadda sii xubaanaya caalamu shayaadiin isu bedelana rabbi subxaanahu watacaala khayrkiisa hana soo xijiyo baaraka allahu fiik sayidii waaxsan allahu ilayka wakafar allahu dambeg walaalayaal barnaamijku waa barnaamijka iratali aan kula taliya talama qaadanaya saaxib alfadiila sheekh maxamuud sheekh xasan abu dalxa haddii aad u baahan tahay barnaamijka inaad kasoo qayb qaadato ama aad taladaada soo dhiibato fadlan soo qor emailka abudalxa one at gmail dot com baaraka allahu fiik saaxib alfadiila dhammaan walaalaha maamulka way ku salaamayaan waxaana kaaga kaaga tegaynaa kuguna shagootinaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu annagoo isu duubanna waxaan idin leenahay subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waa tuuba ilayk sayidi